بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ka soo baxnay rasaa'ilkii iyo kutubtii iyo warqadihii nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo boqorada iyo amiirada u dirayay cunwaankan musanifka wuxuu kaga hadlayaa maadaama cadowgii ugu weynaa oo dacwada ay ka socon weyday oo quraysh ahaa hudno lala galay iyo heshiis iyo sulxi in markaas nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo u soo jeestay yuhuuddii mu'aamaraadka samayn jirtay oo dadka muslimiinta axsaabta iyo wax kusoo hogaamin jiray iyo qolooyin kale oo carabta ka mid ah sida reer najdi oo kale iyo waxa lamidkaa ugu soo jeestay yacnii inuu kuwaas edbiyo oo ayaga laftoodii la qamciyo shartoodii la joojiyo si dadka ammaanna ay u helaan dacwadii iyo diinkii islaamkana uu gaaro arrimahaas ayaan arki doonnaa wuxuu ka soo hormarinayaa qadiyadaas oo yuhuudda ku saabsan arrin yaroo dhacdayoo duulimaad yaroo nebigu uu ka qayb galay oo nin xoolihii dadka muslimiinta iska kaxaystay iyo markaa kabacdi laga soo dhigay arrimahaas buu soo hormarin doonaa arkayna in sha allahu tacaala bayn almuslimiina wa baqiyat alatraafi muslimiinta iyo dadka dhinacyadii kale soo haray dhexdooda wixii dhacay ayuu arintan kaga hadlay muslimiinta iyo wa baqiyat alatraafi dhinacyada kale kuwoodii soo haray markii quraysh laga reebo iyo muslimiintii wixii dhex maray weeye cunwaankan ugu caqiday musanifka marka wuxuu leeyaha raximah ullahu كان عهد الحديبية ميثاقا ينص على وضع الحرب عشر سنين كان عهد الحديبية بلنتي حديبية والنبي الله محمد قريش لقلي وحي أهاي بلن كاسي وحو أها ميثاقا بلن وينص عدينيه على وضع الحرب تقالك جوجين تيسة عشر سنين in la dhigo wax dagaal la yidhaahdo dambe uusan dhicin muddo toban sano ah toban sano inayna muslimiinta iyo mushrikiintu reer quraysha ayan dagaalamin ayaa naskiisu uu ahaa heshiiskaas toban sano inay dadka ammaan helaan sidaa darteed wa bifadli hada alcahdi ballantaas iyo heshiiskaas muslimiinta iyo quraysh ay wada galeen fadligeeda fadliga cahdigaas uu leeyahay ballankaasi baa amina rasuulullaahi sal allahu calayh ali wasalam nabiga uu ka aamin noqday min akbari caduwin lahu fii jasiirati alcarab min akbari caduwin cadowkii ugu weynaa oo lahu nebiga uu lahaa oo fii jasiirati alcarab jasiiradan jasiira alcarabiya la yidhaahda dhexdeeda ahaaday ayuu ka aamin noqday quraysh dambe inay weerar soo qaado inay tahdiid la timaado buu ammaan ka helay salawaatu ullahi wasalaamu calayh amina rasuulu llahi sal allahu calayh waali wasalam cahdigaas fadligiisa iyo sababtiisa buu rasuulku ku aamin noqday min akbari caduwin lahu cadowgii ugu weynaayo nebigu lahaa oo fii jasiiratiaaijaira carabiya ku sugnaa weeyaan wa cadowgaasi waa kuwe qurayshun quraysh weeyaan waa quraysh buu ammaan ka helay watafaraqa markaasuu nebigu wuxuu u faaruq noqday litasfiyati alxisaabaati maca akhbati caduwin lahu makran wakaydan waqadran waiqra'an lilxzaabi wahum lyahuudu wuxuu nabigu u tafaruqay oo faaruq u noqday litasfiyati alxisaabaati yacni xisaabtii sifaynteedii la sifeeyo maca akhbati caduwin lahu cadow uu nebigu lahaa kii ugu xumaa niciisa iyo la jirkiisa sifayntiisa la sifeeyo cadow kii ugu xumaa yacni tasfiyat alxisaabaad lagu sameeyo la tirtiro wey in la tirtiro muxuuna ugu xumaa makran xagga yacni mu'aamarada xagga makriga iyo mu'aamarada wa kaydan hagarta xaggeeda wa qadran ballanfuriyada xaggeeda waiqraa'an lilaxzaabi xisbiyaasha oo axsaabta iyo dadka kale isbahaysatada kale oo lagu tirtirsiyo lagu booriyo nabiyulaahi moxamed iyo asxaabtiisa lagu booriyo qoladaas oo intaas isku darsatay khiyaano mu'aamaro makri iyo dhagar iqraa' iyo boorin dadka maaragtay ballan furiyo wixii isku darsaday in ayagana la tirtiro oo shartooda laga aamin noqdo wahum kuwaasi waxa weeyaan alyahuudu yahuudii weeye maxaa yeelay waad ogtihi ghaswat alaxsaab iyagaa ka dambeeyey intaasoo ummaday soo urursheen makrigaasay ku dhex jireen yacnii shiddadaasay dadka ku wadeen weeyaan marka meesha ay ku hareen hadda oo yuhuuddi markii madiine laga raray waa meel khaybar la yidhaahda iskugu tageen weeyaan khaybar bay marka meeshaas ay joogaan ayay mu'aamaraadka ka soo afuufi jireen oo wax walba ay mu'aamarada ka soo maleegi jireen marka in khaybar loogu tago oo meeshaas laftooda shartooda lagu qamciyo ayuu inuu yani nebigu u faaruq noqday salawaatu wasalaamu calayh wakaanuu waxay ahay mutamarkisiina kuwa saldhig ka dhigta fii khaybara magaalada khaybar la yidhaahdo iyo wamaa waraa waraa'ahaa wixii khaybar ka dambeeyo oo min jihati shimaali xagga waqooyiga xaggeeda ka xigo marka shimaal iyo shamaal labadaba waa la akhriyaa xagga min jihati shamaal haddaad tiraa kor dhigto min jihati shimaal haddaad tiraa labadaba waa la isticmaalaa weeyaan marka xagga waqooyiga ayay ka xigtaa weeyaan tuulooyinkaa kalena yuhuudaa degan wa baynamaa huwa yastacidu lilkhuruuji ilayhi wa kuwa nabiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam yastaciddu oo u diyaargaroobayay lilkhuruuji ilayhim yuhuuddaas inuu u baxo ou aado khaybar ugu tago baa xadaat waxaa dhacday xaadiatun dhacdo ukhra oo kaleo khafiifatun fudud ayaa dhacday weeyaan xaadito kale dhacdo yaroo fudud baa soo kala dhexgashay wahiya dhacdadaas xaaditadaasi waxa weeye meesha aaba la yidhaahdo kaynta meesha la yidhaahdo ama jiqda la yidhaahdo ee hawdka ah haswadeedii weeyaan halka taasaa ka soo dhex gashay khaybar duulimaadku aadi lahaa tana ka soo hormartay weeyaan ghaswatulqaaba ee marka la tacriifiyey qaabada waa alashjaaru alkaiiratu almultafatu baa la yidhaahdaa waa geedaha geedaha waaweyn oo tirada badan oo isdhex galay ayaa la yidhaahdaa hawdka ah ama jiqda ama kaynta wixii la yidhaahdo baqaaba loo yaqaanaa weeyaan haswo marka waxaa la yidhaahdaa baan hore u soo barannay markii nebilaahi maxamed uu raaco waa haswo wey ciidanka uu raaco hadduu ciidanka ka harana uuse nebigu raacay sariya loo yaqaana wataa hore usoo aragnay weyan wa bayaanu dalika aswatulkaabadan arintan caddaynteeda la caddeeyaa markii la sharxo la faahfaahiyo waxa weeye anna rasuul allahi sal allahu alayh waali wasalam rasuulka alle salawaatuullahi wasalaamu calayhi kaana wuxuu ahaa qad arsala mid diray buu ahaa liqaaxan halo oo markaa riman ama halo dhalay oo geela ayuu nabigu diray wuxuuna u diray litarca inay soo daaqdo min jihati alghaaba intaas xaggeeda inay yani maaragtay ay soo daaqaan geedaheedii ayuuna nebigu u diray weyaan ka intaasoo binaaxiyati uxudin uxud jihadeeda ah jihada uxud buurta uxud la yidhaahda jihadeeda i halahaas u diray weyaan marka liqaaxa waa halaha riman amase halihii dhalayna labadaba waa la yidhaahdaa weyaan wa kaana macaha halahaas oo geela ah waxaa la jiray hulaamuhu nabiga addoonkiisii oo rabaaxu ahaabaa la jiray weeyaan waraaci qowsaarkiina waa la jiray mid kaloo qowsaar ahna waa uu la jirayoo la ilaalina xoolaha ilaalinaya wa salamatu bnu lkwaci saxaabigaa salamatu bnu akwac la yidhaahdana halahaas uu la jiray weeyaan saddexdaas oo mid addoonkii nabiga uu yaho rabax la yidhaahdo midna qowsaarkii ilaalinaya geelaasi inuu yacni ahaa iyo salamat bnu lakwac oo saxaabigaa saddexdaa qofood baa la jiray geelaasi wey wa kaanat maca salama ninka salamat bnu akwac la yidhaahdaa waxaa la jiray oo watay farasun faras buu watay faraska oo liabi talxa ninka abu talxa la yidhaahdo saxaabada ka mid aha uu lahaa faraskaasu abu talxa laha ayaa maaragtay oo watay salaamat ibnu akwac baa watay weeyaan fa aqaara marka waxaa soo weeraray halihii geela ahaa cabduraxmaan ibnu cuyaynata alfizaariyu yacni ninka la yidhahda cabdiraxmaan ibnu cuyayna oo min bani lfizaar qabiilka la yidhaahda ka midihii ayaa wuxuu weeraray cala alibili geelii buu soo weeraray halihii nebiga uu diray inay soo daaqaan ayuu weeraray weerar ku soo qaaday faqatala araaci ninkii wuxuu dilay qowsaarka ahaa ee xoolaha ilaalinayay ayuu dilay wastaaqa alibila geeliina waa uu kaxaystay ajmaca dhammaantii geelii oo dhanna waa uu la tego waa wada watay weyaan laba nin baa ku hartay waa addoonkii nebiga oo rabaax ah iyo salamat bnu akwac mar haddii ninkii geeli ilaalinaya la dilay labadoodii marka salamat ibnu akwac wuxuu ku talagalay faraskii oo wato abu talxa ou lahaa buu rabaax inka saaray buu yidhi qayladhaan gee oo nebigii iyo saxaabadiisii qayladhaan u geeyo in geeli la dhacay oo rag qaateen gaarsii asna geelo daba istaagay iyo nimankii watay oo fallaarihiisii iyo wixiisi oo wato inuu mashquuliyo iyo meeshay maraan iyo inuu ogaado darteed iyuu dabagalay salamat ibnu akwacna waa saxaabada dadka lagu yaqaana xagga orodka oo wax gaari karaa uusan jirin nin aad u dheereeyo wey yani fardahan in la tartami kara weyaa dhaha nin aad u dheereeyo weyaan faacdaa salamatu salamat ibn akuuc baa wuxuu siiyey farasahu faraskii oo watay buu rabaaxan rabaax buu siiyey oo addoonkiisii ahaa liyusrica ila almadiina inuu u degdego madiine inuu u degdego oo nebigii iyo saxaabadii qayladhaan u gaarsiiyo wayukhbira uuna u waramo bilxaadii dhacdadan oo awrtii inuu geeli inuu watay ninka layidhaha cabdiraxmaan ibni cuyayna fisaari inuu u sheego oo arrintaa u waramo buu faraskaas u siiyey weyaan wa qaama huwa salama markuu faraskiisii diray oo rabaax uu la tegey buu waqaama istaagay u kacay huwa isagu wuxuu ku istaagay calaa akamatin buur yar akamada waa buuraha waaweyn mid kuwa ka yar yar wey ayuu dusheeda ku istaagay markaasuu fastaqbala almadiina xagga madiine ayuu u jeestay weeyaan madiine xaggeeda u jeestay wasaaxa biaclaa sawtihi ya sabaaxaa madiine xaggeeda markuu u jeestay wasaaxa wuu dhawaaqo waa qayliyey biaclaa sawtihi dhawaqiisa kan ugu dheeraanta badan ayuu ku dhawaaqay uu leeyahay yaa sabaaxaa carabta markii ay qofka uu maaragtay qayladhaan geynayo waa wareey oo kale meesha laga yidhaahda iyo warsoo baxooy iyo balaa dhibbaa jirooy meesha laga yidhaahdo oo kale buu qayladhaan buu geeye waa sabaaxaa saddex jeer buu ku celceliyey alaa maraatin saddex jeer buu hadalkaa ku celceliyey yacni qaylo dheersii bal codkiisii hadduu madiine gaari karo inuu yacni dadkii codkii ou maaragtay gaarsiiyana wuu rabaa ta labaad inay cadowgii ogaadaan qayladhaantan qayladan uu qayliyey in gurmad u imaan doonan inay cadowgii hawrta watay inay ogaadaanna uu ugu talagashan yahay weyaan uma haraja markaasuu baxay salamat bnu akwac fii aaaari lqawmi dadkii raadkoodiibuu dabagalay dadkii awrta iyo geelii watay ayuu dabagalay yarmiihim isagoo ku ganayo binabli fallaarihiisi ku ganayo isagoo fallaartiisi leebkiisii ganayo ayuu dabagalay wayartajizu oo baxrurajsiga baxarka la yidhaahdana uu ku gabiyayo gabay uu tirinayo weeyaan ou leeyahay khudha ana bnu lkwaci walyawmu ywmu rudaci kalimaadkaasuu leeyahy markuu hal fallaar uu ku tuuraba cadowga wuxuu yidhaahdaa khudha qaado qabso fallaartaasi aan kugu soo tuuray nabligaas qaado leebkaas ana anigu ibnu lakwaci ina akwac baan ahay oo salamo ahoo la iiqaano walyowmu maantana yowmu rudaci dadka liito maalintoodii weye bimacnaa waa idinka adkaanay dad liitaa tihiin wey maalintiinnii wey dadka liito laga adkaan weyaan saasuu u jeedaa marka alrudac waxaa la yidhahdaa allaiimu alkhisiisu qofka xun oo aad u liita baa rudac hadda loo jeedaa weyaan marka dadkii liitay oo aan dadka wanaagsan ahayn maalinkii la layn lahaa wey hadalkaas isagoo ku gabiyayo ayuu maaragtay cadowgii la dagaalamaya isagoo keligiis ah qofku wuu is yacni markuu geesi yahay ama la yaqaano hadday dadku isgaranayaan cadowga ula dirira ay yaqaanaan waa anigoo hebela ah hadduu yidhaahdo waxaa dhici karta dad badan inaysan dagaalaminoo ka cararaan hadduu yidhahdo waa anoo hebela ah markuu soo istaago waa nin dilaa ahoo la yaqaano bahala marka waa ka cararayaan wey taasoo kale weye dhaadashadaas samaynayaa wey mar kasta gamuun ku tuuraba ama fallaar ku tuuro hadalkaasuu yidhaahda falam yazal ma uunan ka zuulin salamat bnu akwac yarmiihim inuu oo ku ganayo fallaarihi oo ku ganayo wayacqiruhum ouna ku boqnogoynaayo oo ayaga uu ku tuuraayo caqri ku samaynayo wإida rajaca ilayhi minhum farisun jalasa fi asli shajaratin warama markuu cabbaar tuuriyeeyo haddii nin faras wata xaggiisa u soo noqdo oo nin faras wataa uu soo aado wuxuu tagaya geed buu inta salka u fariisto waa nashiish badane buu markaa ninkii ku tuuraa weyaan falaartiibuu ku ganaya sidaasuu sameeya waidaa rajaca hadduu soo noqdo ilayhi salamat ibn akwax hadduu u soo laabto minhum cadowgii hadduu xaggoodii uga soo noqdo faarisun mid faras fuulo faras mid wataa hadduu u soo noqdo jalasa salamat ibn akwax wuu fariistaa fii asli shajaratin geed salkeed ayuu fariistaa waramaahu markaasuu nin habeenkii ku gana fallaartiisiibuu ku tuuraa wey markuu fallaarihii ku gano ku gano ku gano waa cararaya waa ka laabanaya hadduusanba ku dhimanin wey say u ordaayeen oo geeloodiina u wateen wadakhaluu fii madiiqi jabalin facalaahu waxay galeen wadakhaluu waxay galeen fii madiiqi jabalin yacni buur meesheeda ciriiriga ah meel ciriiriya ayay asaga u galeen oo waxay leeyihiin bal meeshaan ugu gabado markuu soo mara aad dishaan asagoo ordaayo facalaahu buuba ka kor noqday korow fuulay korkoodou tagay buurtii ayuu dul fuulay wey markuu buurtay hoos uga jireen oo dul fuulay iyo wa akhada wuxuu gudagelay yurdiihim in uu ku soo ganayo ku dilaandilinayo oo ku soo shalwinayo bilxijaarati dhagxaan kor inuu dhagxaan uga soo tuurayoba hoosay joogeene buurta korkeedu saaran yahay markaasuu dhagxaan ku soo daadiyaa weeyaan falam yazl kaalika salamat ibn akwac sidaa inuu yahay kama ounan zuulin xataa taraku libila kullahaa ilaa geeli ay faraha ka qaadaan uga tagaan naftoodii la baxsadaan yani soo u cayrsanaya mar walba wax ugu tuurayay ayay geeli faraha uga qaadeen awrtii yani halihii markaasay baxsadeen weeyaan walaakinahu salaamat ibn akwac lam yazal yatbacuhum markuu geelaadii waa heshaye ka har ma uusan dhihine waa dabagala lam yazal kama uunan zuulin yatbacuhum inuu raacayo oo dabagelayo wayarmiihim uuna ku tuurayo fallaartiisii xataa alqow ilaa ay iska rideen aaaiina burda waaaaiina rumxan yastakifuuna ilaa ay tuuraan xataa alqow ilaa ay tuuraan oy ridaan yani soddon go ay wateen go'yaal waaweyn oo ay u saarnaa ay ayagu wateen ilaa ay tuuraan wa alaaiina rumxan soddon waran ay wateenna ay iska tuuraan maxayna u samaynayaan yastakifuuna inay fududaadaan bay rabaan si fiican u cararaan ay ka baxsadaan ninkan yacnii warmahan cuslaynaya iyo go'yaashan ay wataan inay iska tuuraan oo asna ama ku mashquula ay ka baxsadaan ayaguna fududaadaan marka salamati akwac ahaa yajcalu calayha go'yaashaa la tuuro iyo warmaha la tuuraahi mid yeela ahaa dusheeda akwaaman dhagxaan buu yeeli jiray yacni tuur buu yeeli jiray oo min alxijaarati dhagxaan ah liyucrafa in la aqoodo bihaa iyada lagu garto marihiibu inta soo ururiya wuxuu saaraya dhowr dhagxaanoo korka saaraysayan u bidin ama in la leeyahay uu ogaado hadhowdii aana cid kale uga qaadanin warmihiina intuu qaadabuu dhagxaan koom yani ayuu saaraa akwaamta waa xoogaa tuur yar oo dhagxaanu inta soo qaado yuu dusha ka saaraa leanna marada haddaa meesheeda uga tagto waa bidaysaa calaamadna inay u noqoto ku garto lagana qaadanin dabayshuna kala tegin maryaha saasuu u yeelaa warmihiina sidaasoo kaleu u dul saartaa weyaan wajalasuu marka siay u ordaayeen wajalasuu waxay fadhiisteen fii mutadaayiqi aniya meel yani ariiq yaroo ciriiriya aniya waan soo marnay in badan waa aariiqu fi ljabala la yidhaahda wadada buurta korkeeda buurta dhexdeeda ku jirto ayaa aniya la yidhaahda meel ciriiri ah wadda ah ayay fadhiisteen halkaasay maaragtay meel yaroo ciriiriba ku gabaday markay daaleen fajalasa ibnu lwaci salamat ibnu lwacna marka wuxuu fadhiistay soo usoo ordayey calaa ra'si qarnin yani meesha ay fadhiyeen geeskeeda kore madaxeeda kore ayuu fadhiistay haddana fasacida ilayhi arbacatun ninkaa naga hari waaye bay dheen bal saddex afar nin oo ayaga ka mida ah ayaa marka u koray oo buurtii meeshuu saarnaa ayay aadeen fasacida waxaa fuulay ilayhi salamat ibn akwac arbacatun afar oo raggii uu cayrsanayay ka mid a ah, baa meeshiisa inay ugu koraan damcay fa qaala markaasu wuxuu ku yidhi hal tacrifuunanii idinka afartiinna buurta soo fuulayow may garanaysaan buu yidhi ana salamatu bnu lakwac aniga ninka salamatu bnu lakwac la yidhaahda baan ahay buu laa atlubu minkum wuxuu leeyahay isku kii sheegiye laa atlubu anigu ma cayrsado oo ma raacdeeyo ma dalbo minkum idinka xaaluu idinka mid yahay rajulan nin ma dalbado oo ma cayrsado ilaa ninkaan cayrsado oon raacdeeyo adragtuhu waan haleela waan ka daba tagaayo waan qabtaa nin orod iga baxsan karaayo ma jiro walaa yatlubunii imana dalbo oo ima cayrsado mid idinka idinka mida ah, oo fa anigana ou ihaleelo iga daba yimaado haddaan baxsadana cidi soo qaban kartahay idinkuma jirta wey orod baa idinka iskaga baxsanaya wy markuu intaa yidhiba farajacuu wa iskaga noqdeen nimankii farahay ka qaadeen wabacda xiinin xoogaa ka bacdi yani mudayar kadib ra'aa salamatu salamat ibnu akwac baa wuxuu arkay fawaarisa rasuuli illaahi sal allahu calayh waali wasalam yatakhallaluuna shajar fardihii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii oo yatakhallaluuna soo dhexgelaya ku dhex jiro alashajara kayntii dhexdeeda ku jiro fardihii madiino gurmad ka yimid oo fardihiiba ay soo hormareen oo kayntii dhexdeedii iyo jiqdii dhex maray geedihii dhexdoodii maraya ayuu arkay awaluhum fardahaas midka ugu horeeye wuxuu ahaa aramu axaabiga aram la yidhaahdabuu ahaa uma waxaa ku xigay abu qataada taada ayaa ku xigay uma miqdaadu miqdaadna waa midka saddexaad buu ahaa saddexdaas isku soo xigsatay fardahooda ay u soo hormareen wey fa jaauu markaasay waxay yimaadeen way yimaadeen goobtii bay yimaadeen waltaqaa waxaa kulmay markay yimaadeen ahramu iyo cabduraxmaan waxaa kulmay ahram oo saxaabigii usoo hormaray ihi iyo cabdiraxmaan ibni cuyaynat alfizaari kii yani halaha soo boobayo xoolaha soo qaatay kaas oo mushrikiinta ka mid ahaa labadoodii baa kulmay dagaalay ku kulmeen wey facaqara ahramu ahram wuxuu boqno gooyey oo saxaabigii ah faras cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibni cuyayna oo gaalkii xoolaha soo qaatay oo soo dhacay ayuu faraskiisii boqna jaray oo maaragtay lugaha ka gooye wey wa tacanahu akhram waxaa duray oo ku muday waran waxaa weeye cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu cuyayna baa markii uu faraskiisii yacni uu boqno gooyey ninka saxaabiga uu asagana warankiisii ku duray oo ku muday faqatalahu saxaabigii uu dhinta ahramaha cabdiraxmaankii faraska laga boqno gooyey ayaa saxaabigii dilay saxaabigii akhram ahaa dhintay weye markuu dilay wa taxawala cabdiraxmaan ibnu cuyayna oo ninkii mushriga ahaa ayaa wuxuu u wareegay calaa farasihi calaa farasi ahram ahram faraskiisuu fuulay saxaabigii uu dilay yuu faraskiisii dawlo wey lanna kiisi waa la boqno jarayo ma socon karo weyaan falaxiqahu abu qataada markuu faraskii ahram uu la cararay cabdiraxmaan baa walaxiqahu waxa ka daba tegey oo haleelay abu qataada abu qataada ayaa ka daba tegey wa qatalahu wuuna dilay abu qataada wuxuu dilay cabdiraxmaan ibnu cuyayna eh, eh, ayuu dilay acnan durid uu durayo oo waran uu ku durayo ayuuna ku dilay weeyaan marka markuu saxaabigii dilay oo faraskiisa uu la cararay baa saxaabigan abuqataade intuu ka daba tegey iyo isna maaragtay warankiisii ku dilay weeye waa dhinta marka isagiina wey wa fara albaaquuna markii ninkii madaxda u ahaa ee cabdiraxmaan ibni cuyaynat alfijaari la dilay ayaa intii soo hartana ay carareen wey wafarra way carareen albaaquuna intii soo hartay isaga la socotay ciidankiisii ayaa cararay fataaradahum waxaa cayrsaday haaulaai alfawaarisu nimankaa fardafuulka ee saxaabada ah ayaa cayrsado fardaha wato wa macahum saxaabadaa fardaha wadata ee ordaysaahi waxaa la jiro salamatu salamat bnu alakwac oo faras wadanin ayaa isna socdo oo dadkaa la jiro yacdu yamshu asagoo ordaya calaa rijlayhi lugihiisa uu ku ordaayo faras ma wato lugihiisa ku ordayaa weeye wa wasaluu markaase waxay gaareen qabla quruubi shamsi qoraxda dhicitaankeedii ka hor intaynan qoraxda dhicin ayay waxay gaareen ilaa shicbin meel waxay gaareen tog ah ayay gaareen shicbigaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay maa un biyo oo yusamaa lagu magacaabo bidiqaraj yani meesha magaceeda biyaha leh toggaas biyaha leh yaa waxaa lagu magacaabaa diiqarad baa la yidhaahdaa magacaasuu leeyahay wa kaana qad nazla bihi alcaduwu liyashraba minhu wa kaana wuxuu ahaa toggaasi shicbigaasi qad nasala bihi mid ay degeen alcaduwu baa degay dadkii la cayrsanayay xoolaha soo dhacay ayaa halkaa degay maxayna u degeen liyashraba minhu biyihii inay ka cabaan ceelkaasi inay biyaha toga ka cabaan ayay u degeen wahum ayagoo citaashun kuwa oomanah ayaga ooman bay meeshii tageen ilaa maanta dhan baa la cayrsanayee markaasay halkaa fadhiista inay biyo cabaan markay inay biyo cabaan dooneenba faajlaahum waxaa raray oo cayriyey canhu can shicbi toggii ay biyaha ka cab islahaayeen salamatu salamat ibnu akwac baa ka cayriyey yarmihim isagoo fallaarihiisa ku ganayo ayuu ka cayrsho weeyaan ku soo ganay markay arkeen ma istaagina waa ka carareen weeyaan walaxiqa bihi yani salamo waxaa ka daba yimid rasuululahi sal allah aleh wasalam nebiga ayaa soo gaaray salawaat ullahi wasalaamu calayh iyo walfawaarisu fardooleydii yani fardihii xataa waa ka sootay waa ka dheereeyey waa ka soo hormaray markaasuu cadowgiiyo meesha joogo fadhiyabuu fallaarihiisa ku ganay kala yaaceen markaasaa fardihii raggii watay iyo nebigu ka daba yimaadeen weeyaan goormay ka daba yimaadeen cishaa'an habeen markii cishihii la gaaray habeennimadii ayaa laga daba yimid salaama meeshaas weeye faqaala markaas wuxuu yidhi salama hadlayo nebiguu la hadlaya markuu nebigii la kulmay yaa rasuul allah rasuulka allow alqowmu citaashun nimanku dadkii waa ooman yihiin biyihii anaa u diiday inay cabaan markay biyo cabis yidhaahdeen ma fallaarihi buu ku gan waa kuwii ka cararay dadku waa ooman yihiine falow bacatanii haddaad ila dirta buuyii fii miati rajulin boqolnin haddaa isiin lahayd oo ciidanka saxaabada ka mida ah, akhadtu waan soo qaban lahaa biacnaaqihim luqumahoodaan soo qaban lahaa qoorta anoo ka soo xiraan kuu keeni lahaa wa sarxihim xoolaha ay foofsadeenna waan soo qaban lahaa xoolahoodao dhan meeshooda intaa ugu tagno ayaan kuu soo qaban lahaaye boqolnin ugu dar meeshay degayin inta tagnaan luqunta ka soo kuu keeni lahaaye faqaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ya bna alakwac salamati bni akwacow malagta faasjix yani wuxuu yidhi malakta waad milkisay mar hadda xoolahaadii ka reebato nimankii aa caybsatay faasjix buu yidhi niyahow cafwiga iyo karaam iska cafi raggo haddaba taagnaanayna faraha ka qaado iska daa waad milkisay marba haddaa xoolahaadii ka reebatay naxariiso haddaba gelin buu yidhi saasuu kale u leeyahay malagta waad milkisay mar haddaa xoolahaadii reebatay faasjix ay talaaf weyaan talaaf shiikhaa noo fasiray u dabci raggii wey saasuu u jeedaa yacni waxaa loo jeedaa ay axsin alcafwa watakaram cafwigii cafwi wanaagsan la imow wanaaji cafwiga iyo maaragta saamuxa karaamana siiyo raggii faraha ka qaad weeye uma markaas qaala wuxuu yidhi innahum dadkii nimankii cararay layuqrawna alaana hadda ayaa la marti qaadayaa fii bani nimanka khadafaan la yidhaahdo qabiilata khadafaan dhexdeeda baa martiqaad ay ku haystaan weeye marka sidaa darteed faraha ka qaad oo maaragtay iska daa halkaasay tageen haddaba gelin intaa kabacdi ka joogsa markii yani wixii marka ayagu ay xaggoodii ka soo hareen wixii laga helay nimankaasi wuxuu leeyahay wa nebiga wuxuu siiyey salama sahma alraajili waalfarisi yacni xoolihii wixii meeshaas la helay war maal laga helay waataad arkayseen waxaa dharbug maaragtay laga helay ay tuureen wixii ayaga laga helay ama waxay kuwa kaloo wateen oo dhanu ay reebeenoo laga helayba nebiga wuxuu ka siiyey sahma raajibi ninka lugleyda ahoo lugaynayo saamigii uu lahaana wuu siiyey walfarisi midka faraska saaranna saamiguu lahaa wuu siiyey lanna nin fardihiiba ka dheereeye waay nin fardahaba ka dheereeye waay lugtiisana lugnimadiina waa loo xisaabiye oo lugaynaya fardihii ou ka dheeray nin faras saaranna oo kale labadii saamiyou lahaana waa la siiyey la'anna ninka lugta ku dirira hal saami buu leeyahy kii faras ku dagaalamana laba saami baa la siiya markii haniimada la qaybinayo labadiiba wuu isku darsaday wey soo fangeliyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa fangeliyey cala alcadbaa'i hashiisii cadba dhihi jiro nabigu u watay yuu soo saarayo rafiiq kula noqday weyaan nebigu hashiisi la fuulay baa loo jeeda yani waa karaamayn la karaamaynayo saxaabigaas salamat bin akwac wanaagga uu qabtay uu ku karaamaynayo uu nebigu u saaray hashiisi weyan wa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi khayru fursaanina alyawma abu qataada wa khayru rajaalatina salamat bnu lakwac weeyaan khayru fursaanina kuweenna fardaha ku dagaalamoo fardoolayda ihi kan ugu wanaaga badan ugu khayrka badani alyowma maanta waa abu qataada wey lanna abu kii cabdiraxmaan ibnu cuyayna oo saxaabigii akhram ahaa inta dilay faraskiisii qaatay ninkii dilay wey oo faraskiina ka reebay intuu dilo faraskiina ka soo ceshtay weyaan marka inta fardoolayda asagaa u khayr badan wa khayru rajaalatina kuweena luglayda ohoo lugaynayana kan u khayrka badan waa salaamatu wey salaamatu min akwac weyan marka xadiidkaas bukhaari muslimba way qoraan weyan waqacat haadihi alghaswatu duulimaadkan uu nebigu soo raacay waxay dhacday qabla khuruujihi sal allahu calayh waali wasalam nebiga intuunan u bixin ilaa khaybara khaybar intuusan u bixin ayay dhacdo uusan aadin bialaaati ayaam saddex maalmood ka hor ayay arrintani dhacdo weya waqad istacmala nebiga wuxuu madax uga dhigay fiiha ay fii aswat alghaaba duulimaadkan uu soo raacay nimankan xoolaha dhacay cayrsigooda uu nabigu u soo baxay dhexdeeda cala almadiinati madiina wuxuu madax uga soo dhigay ibna ummi maktuumin cabdulaahi ibna ummi maktuum ayuu nabigu madax uga dhigay xataa hadduu saacado nabigu maqnaanayo oo madiinaba uu ka baxayo madax la'aan ma dhigi jirin waa inuu madax u yeelo wey meeshii marka safartaas uu soo baxay ayuu cabdulaahi ibnu maktuum madax uga dhigay wa acta liwaaa calankii oo ciidankan uu soo watay ay wateenna wuxuu u dhiibay lilmiqdaadi miqdaad ayuu maaragta siiyey calankaas u soo dhiibo muslimiinta ay ku soo dagaalgaleenna miqdaad oo faris wato ayaa watay weyaan aswatu khaybar marka kan muqadime yar bay ahaydoo nebigoo rabo inuu khaybar ku duulo yo arrintaana soo kala dhex gashay marka tanuu markuu soo xalliyey kabacdi saddex maalmood kadibna waxa weeye khaybar buu nebigu ku duulayaa weya aswatu khaybar khaybar magaalada la yidhaahdaa duulimaadkeedii oo nabiyulaahi maxamed uu ku duulay salawaatu wasalaamu calayh khaybar marka waa madiino weyn oo dhufaysyo aad iyo aad u weyn leh qalcado aad u tiro badan leh oo yuhuuddu ay dhisatay wey ay ku talagaleen inuusan cadow marna uusan ka adkaanin qalcadaha uu nooga sheekayn doona shiikhu ay samaysteen iyo dhufaysyadooda wax la mari kara ma aynan ahayn waxa ay meesha ka dhisteen marka labaad waa madiina zaraaciya wey waa meel timirtu ay ka baxdo oo aad iyo aad maaragtay eh, wax soo saar badan leh weyaan magaaladaas wey meeshaas bay marka dhaqaalaha ay helaan ayay magaaladaas mu'aamaro badan ka samayn jireen si nabiyulaahi muxamed iyo saxaabadiisii madiine looga tirtiro ayay mu'aamaradii inta islaamka iyo diinta lagu hayay halkaasaa lagu soo maleegi jiray nabiyulaahi moxamed iyo saxaabadiisa dhibkeeda khaybar baa laga soo maleegi jira wey waa markii madiine laga raray kadib meesha iskugu tageen wey magaalada marka khaybar siduu shiikhu noo sheegi doono madiina kilomtr ayay dhanka waqooyiga bay kaga abbaaran tahay w markaasu waxay leedahay saddex qaybood ayay magaalada u qaybsantahay khaybar saddex qaybooday u qaybsantahay qayb walba kulligeed waxay leedahay xusuun fara badan qaybta koobaad waxaa la yidhaahdaa nataat baa la yidhaahdaa nabaad waxay leedahay saddex xusni bay leedahay saddex dhufays ama qalcado ayay samaysteen xusni la yidhaha xusni naacim xusni la yidhaahdo xusni sacb ibni mucaad qalcatu zubayr saddexdaasay leeyihin xusni dhufays naacin magaci naacin loo bixiyey iyo mid la yidhaahdo sacb bin mucaad iyo mid zubayr la yidhaahdo saddexdaa qalcadood ayaa xusnigaa keliya ku taallo wey mid haddii laga saaro kan kale gelaya kan haddii laga saaro kan kale gelaya saasay qaybta koowaad waa qaybtaa wey qaybta labaad waa qaybta ay u yaqaanaan shiqiba la yidhaahdo shiqi qaybta shiqiga la yidhaahdo waa magaalada qaybteedii labaad wey ayana waxay leedahay laba xisni bay leedahay laba dhufays bay leedahay ama laba qalcadooda waaweyn bay leedahay mid waxaa la yidhahdaa ubay baa la yidhahdaa xisni ubay midna waxaa la xisni nazaara la yidhaahdaa markii nataat laga saaray oo muslimiintu ka saareen halkaas haddana u wareegay oo halkaasay galeen weyaan kan saddexaad katiiba baa la yidhaahdaa ama kutayba ayaa la yidhaahdaa xisnu kutayba baa la yidhaahdaa asagana saddex dhufaysa ugu taallo mid qamuus la yidhaahdo mid watiikh la yidhaahdo mid sulaalim la yidhaahdo saddexdaasay leeyihiin markii intaba laga wada saaro ay marka dambe ugu dambayn markay muddo dagaalamayeen oo yani aad u tiro badan shiikhu uu noo keeni doona muddaday dhufayska ku jireen ayay marka dambe ammaan bay dalbayeen in ammaan la siiyo markaa bacdi ammaankaa markii la siiyo bay oo ah, la yiri marka inay guuraan oo kar ka guuraan magaaladaas ay go'aansadeen ayay markaa kadib waxay samaynayaan ikhtiraax kaley nebiga u keenayaan ay leeyihiin idinka carabbaa tihiin sida looga shaqeeyo maalkaanna ma garanaysaan maxamedow iyo saxaabadiisii ma taqaanaa xoolahaanna yacni waxay u baahan yihiin dad aqoon u leh ayay u baahan yihiin sidaa darteed magaaladan annaga ka shaqaynayno wixii ka soo baxo qayb yar baa naga siinaysa inta kalena adigu qaado magaaladanin mooda hanararin nebigana waa ka yeelay calayhi salaatu wasalaam khaybar marka sidaa ku deganaayeen ilaa zamankii cumar ibnu khataab amiirulmuminiinka u ahaa markaasaa cumar ka raray khaybar oo halkaa iyo shaam ay wada aadeen weyaan marka arrintaas qaswatu khaybar ayaan arki doonnaa biidn illahi wuxuu musanifku leeyahay waxay dhacday sanadkii toddobaad oo nabiga nebiga calayhi salaatu wasalaam wa fi lmuxarami bishii muxaram ahayd yani muxaram sanati sabcin sanadii toddobaad oo min alhijrati hijradii nebiga ka midihi yuu kharaja rasuulu llahi sal alay wasalam ilaa khaybar nebigu wuxuu u soo baxay khaybar buu soo aaday khaybar buu usoo kacay wa jaaa waxaa yimid man takhallafa dadkii ka haray can alxudaybiyati xudaybiya aan raacin oo markii istigfaarka lagu sameeyo layidhi nakeena aan waa cumraysanaynaana raaca diiday oo haray oo acraabtii u badnaa iyo munaafiqiintii iyo dadkii ahaa oo haddana cudurdaarka beentaa bixiyo yidhi shakalatna amwaaluna wa ahluuna fastakfir lana odhanayay kuwaas ayaa yimid maxay u yimaadeen nebigay u yimaadeen wey waxay ugu yimaadeen liyu'dana in loo fasaxo loo ogolaado loo idno lahu ay lilkhuruuji bixitaankii ilaa khaybara la aado ay nabiga ugu yimaadeen waxay yidhahdeen noo idan aanu ku raacno oon kuu raacno khaybar sidaasay yidhahdeen fanaadaa fi naasi nabiga wuu dhawaaqay dadka dhexdoodu ka qayliyey oo ka hadlo wuxuu yidhi allaa yakhrujuu inaynan bixin macahu nabiga la jirkiisa axadna inuusan raacin qofna inuusan bixin ilaa ragbatan fi ljihaadi jacayl oo jihaadka qof uu jecel yahay mooye si kale inuusan qof kale u raacin ama alhaniimatu ama xoolo in lasoo helo haniimo gaalada laga helaahi dadka noo raacayo haddaa noo raacdaan falaa yuctaa la siin maayo lahum dadkaasi minhu haniimadaa xaggeeda shay waxba laga siin maayo ninkii jihaad rabow waa dadkii lama rabo xudaybiye ka qayb gala ayagu waa leeyihin haniimada iyo jihaadkaba waa loo ogolyahay laakiin dadkii ka haray iyo markii ay arkeen khaybar oo yuhuudan yartaa inta lagu duulo xoolahooda in la qaadan doono ay dareemayaan ayay waxay yidhaahdeen waa ku raacaynaa nadaabay yidhahdeen markaasuu nebigu u diido yidhi ninkii jihaad doonayo oo jacayl jihaad uu ku jiro hana raac waa ogolnahay laakiin haniimada waxba kuma laha waxay la soo helo waxba kuma leh markay sidaas noqotay hadda nin dadku badanaaba xoolaha la wada aada xoolo doon waa in badan waa iska baaqdeen waa iska hareen wey arintaasna wuxuu nabigu iska yidhi maahe suurat lfatxi ayaa ilaahay noogu sheegay markuu xudaybiya ka soo noqday ayaa ilaahay u sheegoo yidhi markaad haniimada doonanaysaan bay idin oran doonaan nadaaya aanu ka qayb qaybgalne sida allah suuratulfatxi uu ku leeyahay sayaquulu lmukhallafuuna ida intalaqtum ilaa mahaanima lita'khuduuha daruunaa natabickum markaad haniimo sahlan oo inaad soo qaadataan aad doonaysaan aad u tagtaan bay waxay idin oranayaan daruunaa natabickum nadaayican idin raacna bay idin leeyihiin yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah marka wax ilaahay hore u xukumay allah hadalkiisiibay inay badelaan doonayaan qul lan tattabicuuna kadalikum qaala allahu min qabl na raaci maysaan ku dheh sidaas buuna rabbi horay u xukumaye na raaci maysaa sidaa ku dheh weeyaan marka sidaa tidhahdaanbay maxay odhanayaan yacni waxay odhanayaan fasayaquuluuna bal taxsuduunana waxay odhanaya ilaahay ma dhihina idinkaa naxastayo haniimada noo diidan anoo diidan bay idin oran doonaan bal kaanuu laa yaskafuuna ila qaliila yani wax yar mooye waxay fahmayaan lama arko ayuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala falam yakhruj marka ma bixin macahu nebiga la jirkiisa ilaa asxaabu shajarati shajaradii oo shajaratu ridwaan beecada geedii lagu galay dadkii raacay wey yani sulxulxudaybiya dadkii ka qayb galay oo ilaahay uu ka raadi noqdoo yidhi laqad radia allaahu can ilmu'miniin id yubaayicuunaka taxta shajara geeddaas dadkii beecada nabiga kula galay oo keliya ayaa nabiga raacay salawaatu wasalaamu calayh kuwaasaa raacay wa kaanuu waxayna ahaayeen dadkii nabiga raacayo khaybar haddana u raacay oo ciidana ayay ahaayeen wastacmala cala madina madiino wuxuu madax uga dhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam sibaac ibna curfuta alkhifaariyi ibaac ibnu curfuta alkhifaariyi saxaabigaas oo sibaac la yidhaahdo oo bani khifaar ka mida ayuu madax madiine uga soo dhigay markuu ka soo baxayay uma salaka nabiga wuxuu qaaday aljaadat almacruufa waddadii toosnayd ay aariiqa almustaqiim oo khaybar toos u gelaya wey waddadii toosnayd buu uu nabigu soo raacay almuusilata gaarsiinaysay ilaa khaybara magaalada khaybar magaalada madiine markay ka soo baxdo si toosa khaybar loogu aadi jiray ayuu maca ciidankiisii ku soo baxay oo soo aaday wey halkaasuu soo aaday xataa ida kaana fii muntasafi ariiqi xataa ida kaana markuu nabigu noqday uu ahaaday fii muntasifi ariiqi wadada bartamaheedii markuu marayo taqriiban yani taxdiid ma aha laa taxdiidan taqriiban yani markii uu la soo dhoweeyo wadadii barkeedii markuu ku dhow yahay ama waa uga dhowaan karaa ama waa ka fogaan karaa laakiin meel dhexe markuu marayo umbaa loo jeedaa weyan ee wadada bartamaheedii oo kilomitr ahaan kala bar u ah madiine iyo khaybar looma jeedo taqriiban baa layidhi lakiin tadiid ma jiro lama xadidayo bow ikhtaara nebigu wuxuu doortay ariiqan wado aakhara oo kale wado kale buu doortay inuu aado kan ka leexdo taasoo yuusiluhu gaarsiinayso ilaa khaybar khaybar gaarsiinayso min jihati shaam dhanka shaam markii laga yimaado ou kaga geli karo khaybar uu kaga soo geli karo macnaha waxa weeye haddii toos madiine ou uga soo baxo toos khaybar oo u tago durbadiiba warkii waa kashifmayaa nebiga asxaabtiisu inay soo socdaan bay ogaanayaan ama waxaa dhici karta inay baxsadaan markiiba ishaam sii aadaan si marka ayan u baxsanin ayuu gadaal inta ka maray dhankaas shaam oo uga yimaado waddada shaam inuu ayaga iyo shaam kala gooyuu rabaa madiine ma aadi karaan marka meelay u baxsadaan ma heli karaan sidaasuu marka inuu jidka ka xiro ayuu doonaya weya marka wuxuu dooray wuxuu doortay ikhtaara nebigu wuxuu doortay ariiqan wadda oo aakhara kale oo yuusiluhu nabiga gaarsiinayso ilaa khaybara khaybar gaarsiinayso min jihati shaam dhanka shaam xaggeedana kaga soo geli karo khaybar muxuu sidaa u yeelay liyaxuula inuu kala dhex galo baynahum yuhuuddii khaybar deganeed iyo wa bayna firaarihim cararkoodii ila shaami shaam ay u cararaan shaam meeshay u ordilaa inuu ka hor istaago haddiiba jihaadii laga yimid xaggee u yaacaan labay mid tahay marka haddii dhinaca laga xiro inay dagaalamaan inay isdhiibaan wax ka dhaxeeya ma jiro wey wabaata laylata allaylata alakhiira habeenkii dambe markuu meesha tegey ayuu wuxuu degay qariiban min khaybar khaybar meel u dhow ayuu nebigu degay walam tashcur bihi alyahuudu habeenimow galay laakiin walam tashcur ma oga mana iyan dareemin bihi nebiga iyo ciidankiisa alyahuudu yahuuddii khaybar deganeed inuu maxamed iyo asxaabkiisa yimaadeen ma aynan dareemin weeyaan falama asbaxa markuu waagii baryey markuu waa bariistay salla alfajra salaaddii fajar buu tukaday bikhalasin mugdib uu ku tukaday wey halasku waxaa la yidhaahdaa fajarka waa dhashay laakiin markuu fajarka dhashayba horuu ka tukado ma sugin wey horabuu salaad subxi ka tukaday ayadoo weli mugdigii jiro buu salaadii nebigu tukaday weye laakiin fajrkaon dhalan ma ahan salaadiibuu ka hormaray looma jeedee khaladka waxaa la yidhahdaa intuusan waaga aad u baryin ayaa loo jeedaa weye dulmadaa iyo mugdigaasu ku tukaday wey uma rakiba uma rakiba huwa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu fuulay gaadiidkiisii wlmuslimuuna muslimiintiina waa ay fuuleen muttajihiina ayagoo u jihaysta u jeedo ilaa masaakina khaybar khaybar guryaheeda ayagoo u socdo bay gaadiidkoodii raaceen dagaal bay isku diyaariyeen wy halkaasay tageen yuhuuddii marka khabardaar bay ahaayeen waagii markuu baryaa nin walbaba yaambadiisii iyo dembiishiisii beerihiisii inuu soo fasho ayay usoo baxeen ay guryahooda usoo baxeen markiiba waxay la kulmeen nebi maxamed iyo ciidankiisoo dul degan ayay arkeen weeye ama alyahuudu yahuudii faqad kharajuu way soo baxeen bimasaaxiihim yaambooyinkoodii beeraha ay ku falanayeen ayay la soo baxeen iyo wa makaatilihim dambiilahoodii ay rabeen inay wax ku soo gurtaan oo maaragtay beerihii ku soo gurtaan ay doonayeen bay la soo baxeen liyacmaluu inay shaqeeyaan fii ardihim dhulkooda ay ka shaqaystaan ayayna u soo baxeen wahum ayagoo laa yaclamuuna aanan ogeyn inuu maxamed iyo asxaabtiisii ay yimaadeen isagoonan ogayn iyo inay beertoodii soo fashaan ayay u soo baxeen weye beerhoodii fashaan falamaa ra'uu ljeysha ciidankii markay arkeen marka rajacuu way noqdeen oo yani khaybar bay ku laabteen haaribiina ayagoo kuwa cararayo ordayo waa carareen dulbadiibu khaybar bay ku laabteen yaquuluuna ayagoo odhanayo muxamadun huwa muxamadun muxamed wey wallaahi ilaahan ku dhaaranaya muxamadun wlkhamiisa waa muxamed iyo jeeshkiisii w alkhamiis waa ciidankaa loo jeeda muxamed iyo jeeshkiisii weeyaan faqaala nabiyu sal allahu calayh ali wasalam nabigeennana markaasu wuxuu yidhi allahu akbar kharibat khaybaru ina ida nazalna bisaaxati qowmin fasa'a sabaaxu lmundariin allahu akbar ilaah baa weyn kharibat way kharaabtay khaybaru magaalada khaybar la yidhaahdaa waa kharaabtay buui kharaab eber bay noqotay buui innaa annagu kharibat khaybaru khaybar way kharaabtay innaa annagu idaa nasalna haddaanu degno bisaaxati qawmin dad ardaagooda haddaanu degno iyo bannaankoodii haddaanu degnaa fasaa'a waxaa xumaaday sabaaxu lmundariina kuwii loo digay subaxdoodii baa xumaatay weeyaan subax xunbay ila waa loo digay xaq waa loo sheegay wayna diideen waa halaagsameen weeyaan fasaa'a sabaaxu lmundariin xadiidkaas imaam albukhaari ayaa fii saxiixii ku soo saara weeyaan oo saaxab khaybar bannaankeeda buu degay wuxuu leeyahay marka wa khaybaru magaalada khaybar la yidhaahdaa calaa bucdi miatin wa waaxidin wa sabciina kilomitran shimaaliyi almadiina waxay jirtaa calaa bucdin masaafo oo ah yacni boqol-iyo kow iyo toddobaatan kilomitir ayay dhanka madiina xagga waqooyiga ayay ka xigtaa khaybar weyn kilomtr bay xagga waqooyiga ka xigtaa madiina ee waqooyiga xaggeeda kaga taalla khaybar magaalada la yidhahdo masaakinuha guryaheedu waxay ahayd muqasamatan mid loo qaybiyey ilaa alaaati ashhurin saddex qaybood ayay magaalada u qaybsanayd weeyaan guryaheedu saddexdaa qaybood baa loo qaybiyey bimacnaa saddex qaybood saddex xaafadood ayay lahaayeen yuhuudda ay ka samaysteen markay magaalada dhisayeen saddexdaas waa kuwe annuaatu kan koobaad wey wlkutaybatu waa kan labaad wey wshiqu waa midka saddexaad wey macnaa saddex xaafadooda saddexdaa magac la kala yidhaahdo un weyaan saasay u eg tahay wallahu aclam saasaad moodaa fanuaatu qaybta nuaat la yidhaahdo oo magaalada khaybara ka midihi waxa weeyaan xusuunin saddex dhufays ayay ka kooban tahay ayada dhanba waa wada qalcado magaalada dhanba magaaladana wada qalcad weeyaan marka saddex xusuun iyo saddex dhufays bay leedahay kan koobaad waxaa la yidhaha xisnu naacini ka labaadna waxaa la yidhahdaa wa xisnu sacd bni mucaad ka saddexaadna waxaa la wa xusnu qalcati zubayr waa magacyahay qalca iyo xusni waa isku midan weeyaan qalcad waxa weeye guryo dheerdheer iyo derbiyo dheerdheeroo la dhisto meelo daldaloolo la daldalooliyo oo maarata wixii la tuurayo laga tuurto loo yeelo adigan wax ku soo gaari karaa ayan jirin ayaa loo jeedaa wey kaasay saddexdaasay lahayd wey tan labaad waa ashiqu weye yacni maaragtay qaybta labaad waa xaafadda labaadoo shidqi la yidhaahdo ayaduna washiqu xisnaani laba dhufays weeyaan ayay laba qalcadoodba ka kooban tahay xisnu ubayin ubayi xusni la yidhaahdo dhufeys magaca ubayi la yidhaahdo iyo wa xusni nazaar ku taallo qaybta shudqi la yidhaahdana labadaa dhufaysay ka kooban tahay wey wlkutayba midda saddexaad xaafadda qaybta saddexaad yani shatriga saddexaad wey alaaatu xusuunin saddex dhufays ka koobantaa iyana xisni bay leedahay xisnu lqamuus waa kan koobaad wey yani xisnu lqamuus baa la yidhaahdaa ka labaadna xisnu lwatiix ayaa la yidhaahdaa kan saddexaadna xisnu asulaalim ayaa la yidhahdaa xisnu sulaalim yani saddexdaa xisnibay saddexdaa dhufayska marka waa meeqa waa sideed dhufays ayaa meesha ku taallo kan koobaad saddexa ku taallo kan dambana saddexa ku taallo kan dhexana labaa ku taallo waa intaas weeyaan sideeddaa qalcadood bay magaaladaba ka kooban tahay wa kaanat fii khaybara magaalada khaybar la yidhaahdaa waxaa dhexdeeda ahaa xusuunun dhufaysyo iyo waqilaacun dhufaysyo kale iyo qalcado ayaa ahaa ukhra oo kaleoo sakhiiratun yaryar oo kuwaanoo kale aanan ahayn yacni waxaa ku sugnaa qalcado kale iyo dhufaysyo kaleo yaryaroon kuwaan la mid ahayn kuwaas yaryaroo lam takun aanan ahayn tabluqu mid gaarto mablaqa hadihi alxusuuni yani dhufaysyadaasi waxa ay gaareen meesha ay gaareenoo fi lquwati iyo walmanaaca xagga quwada iyo awoodda aanan kuwaa la mid ahayn xagga manaacada oo yacni difaaca oo wax iska celinta ahna aanan ku dhammayn kuwaa kale sidii loo dhisay oo kale aan u dhisnayn ayaa magaalada qaybaheeda kaleeto ku yiillay weyaan fatxu nadaad meesha nadaad la yidhaahdo siday muslimiinta u furteen ayuu shiikhu marka halkaa noogu sheegi wey wacaskara rasuululahi sal allahu alayh waali wasalam nebiga wuxuu degay oo markas ka samaystay ay tamarkazowa markas buu ka dhigtay saldhig buu ka samaystay wuxuu degay rasuululahi sal alla alay wasalam rasuulka alleh sharqiya xusuuni nataati baciidan can mada nabli wuxuu degay sharqiya xusuuni nataat yacni xusuunta ama dhufaysyada nataat la yidhahdo xaafadda nataat la yidhaahdo dhufaysyadeeda baciidan mid fog dhankeeda oo bariga ah wey sharqiga waa cadcod ka soo bax wey ayuu baciidan meel fog ka fog can mada nabli yacni gamuunka gaaristiisa meel uu soo gaarayo meel ka fog buu degaa yani waxa weeyaan haddii meeshii rufayska uu ku yiila agtiisa aad degto adaa baaba'aya soo maaha ciidankaada adig waa lagu baabi'inaya halkaasaa lagugu dhammaynay sababta wax u dusi karo oo gaari karan lama arko adigiinoo sahala laguu dilaya marka meel uusan gamuunka dhufayskan laga soo gano uusan gaari karaynin ayuu nebiga saxaabadiisii dejiyey weyaan waxay soo tuuraan uusan soo gaari karayn wabada'a alqitaalu dagaalkii baa bilowday wuxuuna ku bilowday bifardi alxisaari ala xisni naaci xisniga qaybta oo nataad ka tirsan kan koobaad oo naacim la yidhaahdo bay waxay dul saareen saxaabadii xisaar iyo hareerayn wey wabada'a alqitaalu dagaalkiibaa wuxuu ku bilowday bifardi alxisaari go'doomin oo lagu soo rogo calaa xisni naacimin xusniga naacim la yidhaahdo dhufayska naacim la yidhaahdo la go'doomiyo ayay arrintaasi ku bilaabeen wey wa kaana wuxuu ahaa dhufayskaasi xusnan maniican yacnii dhufays aad u adag oo wax manciyo oo la soo gudbi karaynin buu ahaa rafiican haddana dheer oo tawiil ah aad u dheer sacb almurtaqaa weliba fuulistiisa la koraahay aysa sahlanayn oo aad u adag tahay wey sacb almurtaqaa fuulidiisuna ay adag tahay oo aad iyo aad u adag tahay wey oo la fuuli karayni wakaana wuxuuna ahaa khatu difaaci alwali lilyahuudi yacni magaaladaas qaybtan xaafadda nataat la yidhaahdo yay dhufaysada waxay u samaysan yihiin naacim oo midka ugu horeeya ahoo khatu difaaci alawala meesha difaaca koobaad ay ka gelayaan weyaan kan ku xigo waa khadu difaaci aani kan saddexaadna waa kii saddexaad weyaan saasay samayn jireen kan haddii lagaga adkaado kanay tagayaan isku difaacaya kan haddii laga bixiyo kan kale tagayaan waa isku difaacaya saasuu ahaa weyan marka wakaana wuxuu ahaa xisniga naacim la yidhaahda dhufayska naacim la yidhaahda wuxuu ahaa khat difaaci alwali difaacii horeeyey yani khadkiisii wey oo lilyahuudi yahuudda u sugnaaday weyan ka koobaadoo ay lahaayeen isku difaacayeen ayuu ahaa wey wa fiihi xusni naacim waxaa ku sugnaa oo madax ka ahaa xusni kastaba nin hogaamiye uu leeyahay bataluhum ninkooda geesiga ahaa yuhuudda batalkoodii shujaacoodii ayaa halkaa ku jiray oo la yidhaahdo marxabu marxab baa la yidhaahdaa nin marxab la yidhaahdo oo dagaalyahan ah ayaa oday ka caawiyey alladii marxabkii kaana ahaa yucaddu bialfi rajulin waxaa lagu tirin jiray geesnimadiisa iisoo u dagaalamo kun nin nin u dhigmo oo kale lagu tirin jiray wey alladii yucaddu kii lagu tirin jiray bialfi rajulin kun nin u dhigmo inuu yahay ayaa lagu xisaabin jiray wey fa waqacat istuurtuur baa dhacay oo aad muslimiintii iyo maarata yuhuuddii ay fallaaraha isku tuurtuuraan fa waqacat waxaa dhacday maato isgengenid bayna alfariiqayni labada kooxood muslimiintii iyo mushrikiintii yuhuuddii inay istuurtuuraan ayaaman maalmo maalmuu dhammaa laisturtuurayey weyaan uma basharahum markii ayaam la isturtuurayey xusaarna uu saaran yahay oo la hareereeyey ay go'doonsan yihiin baa nebiga saxaabadiisi tashyiic geliyey uma basharahum nabiga saxaabadii wuxuu ugu bishaareeyey uma basharahum waxaa u bishaareeyey saxaabadii rasuulullahi sal allah alay wasalam rasuulka allah ayaa bilfatxi furasho ugu bishaareeyey wa markaasuu nebigu wuxuu yidhi la araayata calankii maanta waxaan u dhiibayaa laucطiyanna waan siini oon siini alraayata calankii hadan barito rajulan nin baan u dhiibaya rajulkaasoo yuxibu allaha allah jecel wa rasuulahu rasuulkiisana jecel ayaan u dhiibaya wayuxibuhu axadkaa ninkaasi ou jecel yahay allahu allana uu jecel yahay wa rasuuluhu rasuulkuna ou jecel yahay ninkaas ayaan u saxaabada maalintaas markuu nebigu hadalkaa yidhi barrito calanka waxaan u dhiibi doonaa nin asaguba allah iyo rasuulkiisa jecel allah iyo rasuulkuna ay jecel yihiin ayaan u dhiibi doonaa nin walba waa tamaniye cumar ibni khataab baa ka mid ah xataa qoortaa soo taagay bal inaan ninkaas noqdo ilaahay jecel yahay aniga calanka la ii dhiiba xataa nebiga markay nin walba istusay ayaa fabaata almuhaajiruuna walansaaru kulluhum muhaajiriintii iyo ansaartii waxay baryeen oo waaga u baryey habeenkii kulluhum dhammaantood yatamanaa inuu rajaynayo ou jecel yahay an yuctaahaa raayada asaga in loo dhiiba calanka in asaga loo dhiibo maxaa yeele waa calaamad wey ninkii loo dhiibo waa mid ilaahay rasuulkiisa jecel allahay rasuulkiisana jecel yihiin qof walbaba inuu saa noqdo buu doonaya falama asbaxa markuu nebiga waa bariistay yuqaalu wuxuu yidhi ila ninkii baa la sugaya marka saxaabadii waa dhooban yihiin yaa loo yeeri doona ayna caliyun buu ali aawo buu yidhi markaase yuqaalu waxay dhaheen huwa yashtaki caynayhi daaf baa ku dhacayoo buu ka sheeganaya waa xanuunsan yahay markiina ayaga la magacaabay rabaan moogtahay markuu cali waa xanuunsan yahay dhahaan nin kale in loo yeero huwa yashtaki caynayhi labada indhood buu ka xanuunsanayaabay yidhahdeen oo daaf baa ku dhacay fa arsala ilayhi wuxuu yidhi ha laygu cidiro u yeera asagoo indhahaisagii indhaha ka xanuunsanaya hala igu yeero markaasaa fa utiya bihi cali baa la keenay isagoo indhaha ka xanuunsanayo fabasaqa nebigu waa ku candhuuf tufay yani fii caynayhi labadiisa indhood buu candhuuf ku tufay wa lahu ilaahay buuna u baryey cali buu ilaahay u baryey fa bari'a cali waa bogsooday markiiba kaan lam yakun bihi wajacun waxaabad mooddaa qofaan weligiiba xanuunsan xanuunba uusan ku dhicin yaad mooddaa markuu nebigu ku tufay horay buu ka raystay buu weya faacطaahu raayata nabiga wuxuu u dhiibay cali bn abi aalib calankiibu u dhiibo gacanta ka saaray wa amarahu markaasuu cali wuxuu faray dagaal inuusan ku bilaabin inuu marka hore dacwada iyo diinta islaamka ugu yeero mooye marka hore islaamnimada ugu yeer markay kaa diidaan kabacdi la dagaalan maxaa yeele wuxuu yidhi lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumar nacam marka waxay tusaysaa nabiyulaahi moxamed dagaal keliya iyo xoolaha dadkan dhacyo keliya inaysan ahayne khayrka inuu la doonayo oo inay maaragtay islaamnimada qaataan inuu doonayo markaasuu wa amarahu wuxuu faray cali nebigaa faray an yadcuwahum inuu ugu yeero ila lislaami islaamnimada ugu yeero qabla an yuqaatilahum intuusan la dagaalamin ka hor hal qof haddii ilaahay gacantaada ku soo hanuuniyo xoolaha kuwooda gudguduudan ayada kaaga khayr khayr badan wey qofkaas kaaga khayr badan wey marka sidaasuu amray waxaa dagaalamin marka hore islaamnimada ugu yeer dacwatlislaam ugu yeer hadday kaa diidaan markaa la dirin wa kaana alyahuudu yahuuddii waxay ahaayeen qad naqaluu nisaa'ahum haweenkoodii kuwa raray oo meeshii ka guuriye ka raray wadaraariihim ilmahoodii ilaa xisni shiqi ayay leylan habeennimo u rareen yani qaybtan xaafadaan oo dhan way ka saareen oo nadaad oo saddexda xusni ku taallo qaybtii shiqi oo dhexdhexaadka ahaa ayay sii geysteen carruurtii iyo raggii dagaalamay bisaa meesha ku soo haray weye carruurtii iyo dumarka halkaasay geeyey wa qararuu waxayna goosteen yani waxay goosteen alburuusa bixitaan in loo soo banbaxo loo soo baxo ayayna yidhaahdeen waa haddaad wax isku haysaa yuhuudi intay hubkooda soo qaateen bay yidhahdeen ninkii wax isku hayow kaale nala dagaalam alburuusa ayay qarireen ay goosteen soo bixitaan lilqitaali dagaalka loo soo baxo fii dalika sabax iskakaayo horkeena bay yidhahdeen buruuskana marka waxaa waay mubaarasadii iska horimaad labalaba loo diriro sidaasoo kale weya subaxnimadiibay sidaa goosteen markaasay yidhaahdeen eh, waa dagaalamaynaa falammaa dahaba ilayhim markuu soo aaday caliyun radi allaahu canhu cali bn abi aalib oo calankiisita markuu soo aaday wajadahum wuxuu helay mutajahisiina ayaga oo isku diyaariyey yuhuudii lilqitaali dagaal isku diyaariyey fadacaahu markaas wuxuu ugu yeera isagoo nabiga amarkiisi qaadanaya ilalaami islaamnimada ugu yeera war wax kaloo idinka rabna ma lehee towxiidka qiro laa ilaha ila allah muxamadu rasuullah idhaahda fa abow way diideen ma dhahayna yidhahn ma doonaya nabiga inaan dhahno warafaduu wayna rafdiyeen waa diideen islaamnimadii ayay diideene tuureen markay tuureenay diideen yidha islaamnimo kaa dooni wadacaa marxabun ninkii geesigoodii ahaaye kunka nin u dhigmay ayaa wuxuu u yeeray ila almubaarasati soo bixitaan isaga loo soo baxo bal ninkii ragga idinka idinka midihi anaa marxab la yidhahdaay ha ii soo baxa buu yidhi mubaarasuu dalbay wa isagoo yakhturu ee yuxariku dhaqdhaqaajinayo yani bisayfihi seeftiisa dhaqdhaqaajinayo oo saasa ku hayo le carriyaa isoo aadada ku hayo yaa soo bixi karada ku hayo ayuu yani u soo banbaxa muslimiintii wayaquulu markaasuu irtijaaskanuu samaynaya waa gabayaya gabay buu ahrinaya waa dhaadani yani nin geesiyoon loo soo dhowaan karin inuu yahay ayuu hadalkaanuu leeyahay qad calimat khaybaru annii marxabu shaaki silaaxi batalun mujarabu ida alxuruubu aqbalat talahabu isagoo hadalkaa dhahayuu soo baxay qad calimat way ogaata khaybaru magaalada khaybar dadkeedii iyo ahalkeedii annii anigu marxabun ninka marxab la yidhaha inaan ahay way ogtahay reer khaybar shaaki silaaxi yacni qawiyu silaaxi nin hubkiisa ou xoog leeyahay oo adag yahay oo u dhammaystiran yahay inaan ahay batalun nin geesiya inaan aho shujaaca mujarabun oona la jarribay oo laimtixaana geesinimadiisa inuu inaan ahay khaybar way taqaanaa buu yidhi ayaa la jarribay geesinimadiisa marxab la jarribay aqbalat ilxuruubu xuruubta iyo dagaaladu ay soo qaabilaan aqbalat ay soo qaabisho talahabu ayadu hulcayso marka dagaaladu dagaalku markuu soo qaabilo isagoo hulcayo bilowga uu yahay nin hubkiisa taam u yaho geesiyaho mujarab inaan ah yay khaybar og tahay fabaraza lahu waxaa u baxay oo isagana aaday caamir bnu wac axaabiga caamir bn akwac layidhahda u baxay wa huwa yaquulu asagana irtijaaskii oo kale waa gabyaya intuu yidhioo kalebuu odhani wuxuu leeyahay saxaabigaasna qad calimad khaybaru annii wuxuu yidhi qad calimat way ogaatay khaybaru magaalada khaybar la yidhaahda dadkeedii annii caamirun caamir ibn akwac ninka la yidhaha inaan ahay shaaki silaaxii hubkiisana uu adag yahay oo u dhammaystiran yahay oo kaamil yahay inaan ahay batalun geesi aho muqaamirun weliba dagaalka shab yidhaahdo muqaamir isku tuuro oo meelna aan yani wuxuu cabsi aanan qabin inaan ahay way ogtahay tahay buu khaybar waa ka warqabtaa weye labadoodii markay iska hor yimaadeen fakhtalafaa waxay isweydaarsadeen oo isdhaafsadeen darbatayn laba seefood bay isdhaafsadeen yacni qolaba midba nabar baa loo geysta wey fa waqaca sayfu marxab marxab seeftiisii ninkii yuhuudka seeftiisii yaa waxay ku dhacday fii tursi caamirin caamir gaashaanka oo iskaga dhigayay ayay ku dhacday weeyaan seeftii baa ku dhacday gaal yahuudkii tii oo watay baa tii saxaabiga ku dhacday fadahaba caamirun caamir baa marka wuxuu aaday oo uu u tegey liyatanaawala inuu la gaaro bisayfihi maca sayfihi sayfkiisa asagoo wataay saaqa alyahuudiya ninkii yahuudiga ahaa yacni shanshadiisa ama dhudhunkiisa inuu maaragtay kaga dhufto oo lugta ka jaro ayuu doonaya weyaan wa kaana sayfuhu caamir seeftii oo watay waxay ahayd qasiiran mid gaaban bay ahayd marka waa la gaari waay falam yasil ilayhi markii uu ninkii seeftii u qaatay maadaama ay gaabneed buu marxab buu la gaari waayey bal rajaca seeftii way soo noqotay ilaa caamirin caamiray ku soo noqotay fa asaaba seeftii waa waxay ku dhacday rukbatahu caamir laftiisii lugtiisii ayay ku dhacday lugtii yuhuudka wuu la gaari waayey famaata bisababihi caamir ibn alakwac wuxuu u dhintay dhaawacaas asaga seebtiisii ay dhaawacday sababteeduu u dhintay fii maa bacdu mar kale oo gadaal ah waqti dambe u dhintay dhaawacii halkaa ka soo gaaray ayuu mar dambe u dhintay faqaala nabiyu sal allahu calayh wali wasalam nabigeenna baa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fiihi ay fii shani caamir ibn alakwac caamir ibn alakwac shanigiisaba wuxuu ku inahu maxaa yeelay caamir lajaahidun horta waa mid dadaalay wy dadaal buu muujiyey haddana mujaahidun waa mid jihaado jidka ilaahay ku jihaaday wy labada ajar buu marka uu leeyahay qalla carabiyun nin carab carab loo nisbeeyey oo carab ku abtirsadabaa yaraaday oo masha biha ay bilardi dhulka dushiisa ku socdaa oo miluhu caamir oo kale u dhigmaa waa yaryahay buu yidhi nin u dhigma caamir oo ardada korkeeda socda oo carabahi waa yaryahay buu yidhi ama marxabu ninkii marxab ahaa fabaraza lahu waxaa marxab u soo baxay caliyun cali bn abi aalib wa huwa yartajizu asaga oo haddana baxarajsigu ku gabyayo oo asna dhaadanayo faanayo ayuu cali soo baxay muxuu leeyahay ana aladii sammatnii ummii xaydara kalayti haabaatin kariihi lmandara uufiihim bisaaci kayla sandara yani wuxuu leeyahay ana anigu alladii ninkii baan ahay sammatnii ay ku magacawday ummii aniga hooyaday xaydara xaydar ninka la xaydar waa ismu lasadaa layidhaha libaaxa magacyada uu leeyaha ka mid a xaydar layidhaahda xaydar ninkii hooyadii ay u bixisay oo libaaxa ahaa baan ahay kalayti khaabaatin yacni kaynta ama jiqda libaaxeedii oo kaleeto la mid ah kariihi lmandara aragtidiisa xataa la naco ilaahi maarta oo shaash kale markuu qofku ka soo baxo mandarkaas ma jeclo waa dhibaya kaasoo kale nin lamida anigoo ah ayaan ninkii hooyadii ku magacowda baan uufiihim cadowga waan u kaamil yeela waa u dhammaystiraa bisaaci suuskii la beegayay ayaan u dhammaystiraa kayla sandara gabadha sandara la yidhaahdaa sida markii dadka wax u beegayso ay beega ugu oofiso baan anigana gaalada ugu oofiyaa buu leeyahay waa laayaabuu ujeeda acdaada sidaasaan u laayaab weeyey asagoo kalimaadkaa dhahayba marxab u soo baxay marxabna seeftiisuu wataa seefuu wataa wa daraba markiiba wuxuu gooye cali ra'sa marxabin marxab madaxiisiibuu jaray faqatalahu wuuna dilay cali baa dilay wey uma kharaja waxaa soo baxay aquuhu walaalkii yani marxab walaalkii oo yaasir la yidhaahdo ayaa haddana mubaarasadii u soo baxay yadcuu asagoo ugu yeeraya ila almubaarasati soo bixitaan oo ugu yeerayo ayuu soo ubayr ibn cawaam cali ma aadina zubayr ibnu cawaammaa marka aaday wa alxaqahu biakhiihi walaalkii buu raaciyey zubayrna ninkii yaasir ahaaye la dhasha marxab waa uu dilay macnaha walaalkii buu raaciyo sidii uma daara alqitaalu dagaalkii baa yani wareegay oo bilowday dagaalkii almariiru ee aad u dhibka badnaaye kharaara ayaa aad isdhex galay muslimiintii iyo yuhuuddii wey qutila fiihi waxaa lagu dilay halkaasi cadadun tiro oo min saraati alyahuudi yahuud ashraaftoodii iyo madaxdoodii ka mida ayaa halkaasi lagu dilay kolkaasaa wanhaarad waxaa jabtay oo duntay ama baaba'day ku dhacay wanhaarat macnawiyaatuhum yani macnawiyaadkoodii iyo casiimadii qasadkii ay ku dagaalamayeen ayaa yani maaragtay burburtay oo jajabtay weeyaan kolkaasi fankashafuu ayay insixaaf sameeyeen can mawqifihim meeshay taagnaayeen dagaalku uga jireen markii macnawiyaadkoodii raggii madaxda laga laayay bay gadaal dib u guryo sameeyeen meeshii ka laabteen wa tabicahum almuslimuuna muslimiintiina way raaceen xataa dakhaluu ilaa ay galaan alxisna xisna naacim yani dhufayskii ay ku jireen ilaa ay galaan bilquwati xoog ay muslimiintii ku galaan markaasaa wanhazam alyahuudu yahuuddii markay muslimiintii dhufayskii ay ku daateen ayay jabeen oo ay u yaaceen haddana ila alxisni aladii yaliihi dhufayskii ku xigay ayay aadeenoo kii labaada wa huwa xisnu sacb ibni mucaadin sacb ibni mucaad xisniga la yidhaahdo dhufayska la yidhaahdo ayay galeen weeye waqad hanima almuslimuuna ayadoo muslimiintii ay ka hanimaysteen oy ka heleen haniime ahaan min xisni naacimin dhufayskii ayaga laga saaray kii koobaada kaiiran in badan oo min alطacaami wاltamri wاsilaaxi waxay ku dagaalamayeen hubkii ay meesha ku jiray raashinkii ay dagaalka intay saadkii cuni lahaayeenoo meesha yiilay timir ha ahaato raashin ha ahaato waxaasoo dhan ayay heleen kaiiran in badana min aطacaami raashinkii ka mida watamri timirtii ka mida wasilaaxi hubkii ka mida ayay muslimiintu ka qanimaysteen weeyaan hada wbilahi towfiiq sal allah wslm cala nabiyina mxamed